ayib marka imaamu shaafici waa kan soo yiri fakulu shayin min samaaءin waardin wadii ruuxin washajarin markuu noo soo sharxay wuxuu leeyahay وqاaل الlه taعaaلى ma kana لأhli الmadيnaةi وman xawlhm min الأعrاabi an yتakhلفuu can rasuuli الlah ma kana لأhli الmadيnaةi dadkii madiinada u ahalka ahay iyo waman xawlahum ninkii gaararkooda ah ma u haboono oo min alأعraabi kamide an yatakhلفuu can rasuuli الlaahi ilaahay rasuulkiisa inay kadib maraan uma banaano oo uma haboono oo uma eh, maba laa yanbagii maana walaa yarqabuu inay ka jeclaysiistaanna ma banaano bianfusihim nafaftooda can nafsihi nabiga naftiisa ay ka jeclaysiistaan ma banaano taas waxay tahay waa aayad meelna caam ka ah meelna khaas ka ah caamkii meeshay ku tahay wuxuu leey musanifku wa wahaadaa midka kan oon soo sheegay fii macna alaayati alatii qablahaa aayaddii ka horraysay la mid ta wa innamaa uriida bihi waxaa loola jeedaa an yatakhallafu can rasuulillaahi ilaahay u yidhi man man ataaqa aljihaada jihaadka ninkii awoodo oo min arijaali ka mid ah taas marka waxay noqonaysaa lafdun caam uriida bihi alkhaas oo maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahum haddii la yidhi ahlu madiinadi dumar baa ku jiro caruur baa ku jirto rag baa ku jiro marka hore maa kaana liahli madiinati liya caam waa dadkii o dhan baa soo gelaya an yatakhallafuu can rasuulillahi markii liiro jihaad ay noqotay nusuustii kalea waxaan ka garanay in laleeyahay ninkaas uma habboono inay ilaahay rasuulkiisa dib mara laleeyahay waa dadka rijaalka ah ragga ah ee baaliqiinta ah jihaadna kari karay oon jiis iyo jiro iyo midna ayna ku jirin kuwaasaa loo jeedaa ee reer madiina oo dhan looma jeeda marka waa lafdu caam oo reer madiine markii hore kulligood dumar iyo wax dhan uu qaaray oo laakiin la gartay inuu dad gaara loo jeedo marka waa lafdu caam uriida bihi alkhaas ayib taas waan fahamnay walaa yarqabu bianfusihim can nafsihina waa lafdi caami uriida bihi alcaam haddana wuxuu leeya musanifka walaysa liaxadin axad ayay ka mid eh malaha oo minhum ayay ka mid eh min ahli اlmadiinati dumar iyo rag iyo waxay ahaadaanbo an yargaba binafsihi naftiisa inuu jeclaado can nafsi الnabiy sal اllahu alيه wasalam adaaqa aljihaada jihaad ha karo am lam yutiqhu ama yuusan karin farqi oo u dhexeeyo waxa weeyaan tan horo iyo midaan dumarka xataa waxaa waajiba in naftooda ay ka hormariyaan nafta nebiga inay ka hormariyaan naftooda ay ka hormariyaan marka kan walaa yargabu bianfusihim waa caam uriida bihi lcaam kan horo maa kaana liahli lmadiinati oo mufradkaas mucarafka ee caam uriida bihi lkhaas saasuu ula jeeda fa fii haadihi alaayati aayaddan ayadee alkhusuusu baa ku sugan oo takhsiisu ahli lmadiinati birijaal iyo wاlcumuumu wa huwa qowluhu tacaala walaa yargabu bianfusihim taas caam weeyaan wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi wاlmustadcafiina min الrijaali wالnisaaءi wاlwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akrijna min hadihi اlqaryaةi الظaalimi ahluha wاlmustadcafiina aayadda waxaa wey wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili الlah ilahi wuxuu yihi maxaad maxaa lahaantiina ood ilaahay jidkiisa ugu dagaalami la'dihin maadaama ay jirto asbaabtii dagaalka keeni laheed oo dhan ay taagan tahay wاlmustadcafiina laa tuqaatiluuna fi sabiili takhliisi اlmustadcafiina dadka mustadcafiinta ah inaad bixisaan maxaa idinka reebaya mustadcafiintaasoo min arijaali rag ka mid ah iyo wاnisaa'i naago iyo wاlwildaani dhahaya yaquuluuna dhahaya rabbanaa ilaahay rabbigeeniyow akhrijnaa naga bixi min haadihi alqaryati qaryadan ayada e addaalimu ahluhaa ahalkeeda ou dulmiyey oo maka ah ilaahu si nooga bixisaan madiino ku tagno dadka saas dhahaayaaba jiree inaad dagaal gashaan dad muslimiin haddaad tihiin maxaa idinka reebay sidaasaa ilaahay ku canaanta ayib waa noo keeni doonaa say caam ayaddaas ku tahay hadda mustadcafiin waa waa jamac al ay ku jirto alrijaal waa jamac al ay ku jirto annisaa waa jamac al ay ku jirto alwildaan wahaa kada wahaakadaa llaahi tacaala ilaahay qowlkiisuna waa la mid oo xataa idaa atayaa hadday tageen muuse iyo khadir ahla qaryatin qaryo ahalkeed hadday u tageen istadcamaa way quudis dalbeen oo martiqaad bay ka dalbeen ahlahaa ahla tilka alqarya fa abow waxay diideen an yudayifuuhumaa inay marti qaadaan marka wuxuu leeyahay aayaddansay caam ku tahay wa fii haadihi alaayati aayaddan ayadoo xataa idaa atayaa dalaalatun baa ku sugan calaa an lam yastacima calaa anhu sha'niye lam yastadcimaa labadoodi ma quudis dalbin kulla ahli qaryatin qaryada dhammaanteed ahalkooda maka quudis dalbin macnaheedu waxaa weeyaan dad yaray ka quudis dalbeen qaryadii markay soo galeen dadkii ugu soo horreeyey kusoo hordhaceen ay yidhahdeen war hanali marti qaado dadkiyaa u diiday marka ayagana dadkii oo dhan kama dalbin waxa u diiday dadkii oo dhanna ma ah marka waxaa weeyaan istadcamaa bacda ahli qarya fa abaa bacdu ahli qarya saasay noqonaysa ee hadda xamar oo kale ninkii yimaado ma dhahay reer xamar oo dhanaa io martiqaadi waaye ama reer xamara ah martiqaadka diida ma dhahay laakiin laba qof iyo saddex qof ayaga ka mid ah yaa saas sameeyey marka taas waay waxaa lagu leeyahay ahla qarya marka lagu yiriyo bacda ahli qarya la jeeda waa shay caam uriida bihi alkhaas taasaa lagala jeeda wa fiihaa aayadan ayada oo xataa idaa ataya ahla qaryatin iyo wa fi lqaryati adaalimi ahluhaa iyo aayaddii horo khusuusun baa ku sugan maxaa yeelay lianna kulla ahli lqarya qaryada kulligeed ahalkeeda lam yakun aaliman ma ahayn markay yidhaahdeen dadkii mustadcafiinta ahay ilaahu naga bixi alqaryati adaalimi ahluhaa qaryadii dadkan dadkeeda ay dulmiyeen daahirkeeda waxay tusinayeen reer maka oo dhan aalimiin in ahaayeen taasna ma aha buu leeyahay maxaa yeelay ahlu qarya ahlu maka oo dhan daalimiin ma ahayn lidaliil maxaa waa qad kaana fiihim waxaa ku sugnay almuslim nin muslim oho mustadcaf baa ku sugan marka waxaa la yidhi addaalimi ahluhaa marka leey dadkeeda waa weyn iyo madaxdooda iyo xukumka meesha ka jiraa daalimiin ah walaakinahum kaanuu fiiha waxay ahaadeen dadkaas walaakinahum mustadcafiintii muslimiinta ahi kaanuu waxay ahaadeen fiiha fii makka makhuurn makhuuriina kuwa looga badan yahay wa kaanuu waxay ahaayeen fiiha fii makka aqalla kuwa yar sidaa daraaddeeday mustadcafiin ku noqdeen dulmigana wax kama gelin marka waxaan garanay ilaahay markuu leeyahay alqaryati adaalimi ahluha ay yidhaahdeen inayna ahlu maka dhan ula jeedinoo dad aan daalimiin ahena ku jiro xataa gaalada qaar baan jirin oo aan dadka muslimiinta aan dulminin markaasuu musanifku wuxuu leeyahay fi lqur'aani wafi lqur'aani qur'aanka waxaa ku sugan nadaa'iru lihaada midkan wax lamid mid ayaa qur'aanka ka buuxa yuktafaa bihaa ay bimaa sabaqa min alamhila amhiladii soo hormartaa lagu kaaftooma in shaa allahu minha min tilka annadaa'ir wa fi sunnati sunnadana waxaa ku sugan wa fi sunnatina lahu nadaa'ir buu leeyahy wa fi sunnati sunnada nebigana lahu limaa taqadama wixii hormaray nadaa'iru wax oo shabahay leeyihiin mawduucatun waxaa la dhigay oo la dejiyey mawaadicahaa meelaheeda noogu imaan doonto markaan sunnada ka hadlayno yaan ku sheegi doonaa sunnadii caamkeed uriida biha alcaam sunnadii khaaskeed uriida biha alkhaas sunna caam ahoo khusisa ilaa gayri daalika meesheedaan ku sheegi doonaa buu leeyahay wabilaahi tacaala towfiiq raximah allahu tacaala baabu bayaani maa unzila min alkitaabi caama الظaahiri wa huwa yajmacu alcaama wاlkhusuusa musanifka wuxuu ka soo hadlay raximahu اllahu tacaala waxa caamka la yidhaahdo caam waan soo tacriifinay oo waxaan iriyey huwa alafظ aladii wadica lidalaalati calى shumuuliyati afraadi maa yadulu calayhi hada اlafظu dufcatan waaxida waa lafdi ee keli ah ee isla markiina afraad badan ama anwaac badan ku tusinayo yaa la yidhaahdaa ee dufca waaxida hal mar keli ana ku tusinayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa caam baan idhi waxaa lagu gartaa calaamayaal caamka lagu garta buu leeyahay calaamayaashii waxaa ka mid ahaa oo aan soo sheegnay lafdi oo kulli ah iyo jamiic iyo mushtaqaadkeed hadda qowluhu tacaalaa kullu nafsin daa'iqatu lmowti haddii la yidhaahdo kullu nafsin waa lafdi caam ah laa yakruju min hada alafdi alcaami shay-un mima yasduqu calayhi hada allafd ayib jamiica lamid e eh fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna waxaa lafdiga ka mid eh min alfaadi اlcumuum waxaa ka mid eh annakiratu fii siyaaqi الnafyi si musanifka uu noo soo mihaaliye wamaa min daabatin fi اlardi ilaa calى اllahi risquha waxaa ka mid e alfaad اlcumuum asmaaء اlmawsuula asmaaء اlmawsuula sawaaءa kaanat khaasa aw mushtaraka labadaba waxay ka mid tahay min alfaad اlcumuum aladiina allaati alla iyo wixii lamid ahoo dhan asmaaء اlmawsuula laisku yidhaahda waxaa lamide ismu اljamci اlmucaraf ism jamc jamc oo mucaraf oo dhan haddaad tidhahda qad aflaxa almu'minuuna haddaad tidhahda almu'minuuna dadkii mu'miniinta oo dhan baa soo wadagelay ina allaha yuxibu lmuxsiniin haddaad tidhaahd almuxsiniin waxaa soo gelaya nin kastoo wasfigaas laga heli karay oo dhan baa soo gelay altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna kulahaa waa asmaa jamca waxaa waye jamc oo mucarafa waxaa la mid eh almufrad اlmucaraf wاlcasri ina alinsaana lafii khusr alinsaan waa ism oo mfrad oo mucarafa waxaa la mid ah almfrad الmudaafu ilىa macriفة waataan xali kusoo mihaalinay wain tacuduu nicmaة الlahi ay nicam الlahi baa loo jeeda waxaa ka mid e الاstifhaam asmaaء الاstifhaam man da اladii yuqrid اllaha qarضa xasana oo ninkiiba ilaahay dartiis wax ula baxoo dhan yudaacafu bay soo gelayaan almuhim waxaa weeyaan eh, caamkaas uu musanifka noo sheegay eh, waxaa la mid ah eh, wuxuu ka mid yahay min asaaliibi lugati اlcarab wa wujuuhi kalaamiha marka caam kastoo yimaado waxaa loo fiirinayaa khaas ma leeyahay marka khaaskii haddeertaan abwaab badan oo musanifka noogu sheegi doonaa khaas waxaa la yidhaahdaa ama almukhasis waxa weeyaan qasru bacdi afraadi اlcaami aw qasru qasru اlcaami calaa bacdi afraadihi isimkii caamka ahay ee lagu soo gaabiyo calaa bacdi afraadihi afraadda uu tusinaya qaar ka mid ee lagu soo gaabiyo yaa la yidhaahdaa hadda waxaan soo sheegnay maa kaana liahli اlmadiinati waman xawlahu min alacraab reer ahlu madiina waxaan yidhi haddii la yidhaahdo dumarkiyaa soo galay caruurtiyaa soo galay ragyaa soo galay markuu ilaahay u yidhi an yatakhallafuu can rasuuli illaahi waxay gaar ku noqotay man ataaqa aljihaada min arijaali marka waa lafdigii caamka ahaay oo la soo gaabi macnihiisa oo calaa bacdi maa yadullu calayhi dalika lafdu alcaam kaasaa la yidhaahda marka mukhasasaadkaas ayagana waxay leeyihiin alfaad lagu yaqaano waxaa laleeyahay awaluhaa waxa weeyaan alcaqlu waxaan nas u baahnayn ee qofkii markii loo sheega caqligiisa uu ka ka dhamaystiro karo min alfaad الtaksiis maala ilaahay wuxuu yidhi asagoo naagtii balqiisa ka hadlaya wauutiyat min kuli shay wa uutiyat min kuli shay hadda lafdigaas caam waaye oo wa uutiyat kulla shay baa loo jeedaa laakiin wuxuu caam ku yahay caqliga wuxuu khasisaa qof bani aadam oo adduunyada wax yaaloo dhan gacanta ku haya ma jiree waxaa loo jeedaa wax ayada la mid ah inta ugu badan oy haysan karto yay leedahay baa layidhi wa uutiyat min kulli shay ayib hadda markii ilaahay uu yidhi allaahu khaaliqu kulli shay waxaa caqliga uu keenayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala daatadiisa inaysan ku jirin لأnna شhayئa laa yakluqu nafsa ayb waxaa ka mid ah luu leeyahy min mukhasisaati الcaam waxaa ka mid ah alcurf ilaahay waxau ihi tudamiru kula شhayءi bأmri rabbiha hadda kula shay waxaa loo haystaa riixdii reer caad lagu soo diray waxay reebtay adduunyada inaysan jirin laakiin caadada iyo curfiga iyo waaqica waxay caddaynayaan reer caad oo dhan iyo adduunyada inaan la baabi'in lidaliili qowlihi tacaala laa yuraa ilaa masaakinuhum xataa guryahoodii inayna arintaas gelin bay daliil u tahay marka min mukhasisaati nafsi alcaam waxaa ka mid ah alcurfu waalcaqlu waxaa ka mid ah nas kale annasu yukhasisu nasan aakhar maala ilaahay waxau yihi markuu shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan markuu soo faman shahida minkum الshahra falyasumhu baa ilaahay u yihi ninkii bishaas ramadaan gaaro ha soomo marka hadalkaas caam waaye nin jiran nin musaafir dumarkii raggii wixii dhammaa soo wadagelay markaasaa ilahay dina wuxuu yihi waman kaana minkum mariida aw calىa safarin faciddatu min ayaamin أkar waman kaana iyo wamaa bacdaha waa mukhasis liqowlihi tacaala faman shahida minkum الshahra falyasum oo soonkii caamka ahay yaa waxaa laga bixiyey ninkii musaafirkahay ninkii soonna ninkii jiranay sidaasoo kale naagtii xayd ka qabtay caruurtii yaryarayd intaas bishaba hadday gaaraan xataa inay soomaan waajibkuma ah waa waxaa weeyaan nas nas kale lagu khasisay waa badan yahay asiga wax badan baa noo imaan doona waxaa ka mid eh min mukhasisaati alcaam waxaa ka mid eh alistithnaa haddaad aragtid ilaahay mar badan buu intuu wax sheega u leeyahay ila aladiina maalan markii laga hadlaya dadkii qutaacu ariiqa ahay waxaa layidhi an yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi dalika lahum khizyun fi اdunya walahum fi اlaakhirati cadaab cadiim markaasaa ilahi wuxuu yihi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayh istinaha marka waxaa weeyaan dadkaas qutaacu ariiqa ah oo awal xukumkaas lagu waajibiyey waa laga soo reebayaa lianna allaha istahnaahum wakhasasa وأkrajahم min dalika النص الcaam waxaa lamid eh والذiina yrmuuna المحصنaaتi ثuma lam yأتوu بأربcaةi شhuهadاء ilى an qaal ilا الذiina taabuu min baعdi ذalik almuhim الاsتiثناء wuxuu ka mid yahay min مkhasisaaت النص الcaam waxaa ka mid eh min المkhasisaaت albdل وlilaahi عalى الناasi xij الbeyt ilaahay dadkii wuxuu ku leeyahay xajki waxay aayadaas ahaan lahayd nin kastooba yanطabiqu calayhi lafdu الnaas an yaxuja ilaa beyt اllahi الxaraam markaasaa ilaahay wuxuu yihi man istaطaaca mantaas cala الnaasi bay bedel ku tahay oo waxay noqonaysaa walilaahi calىa man istaطaaca xaju beyt اllahi الxaraam saasay macnihi isugu imaanaysaa marka albadel والصifa والcaql والcurfu والcaada min mukhasisaati الnas الcaam bay ka mid tahay mid kastaba fii maxalihi oo markii qaraa-intii wixii dhan la herka musanifka hadda qaar badan buu noo sheegi doonaa oo arrintaa waa noo imaan doonaa ayib marka waxaa kaloon kuu sheegaya musanifka safxadii اثnain وخamsiin safxada konton iyo labaad wuxuu soo soo jumleeyey ou yihi carabtii waxaa kamida lisaankeeda an yukhaadaba bishay caama yuraadu bihi اlcaam caam caam loola jeedo xala noola soo mihaaliye allahu khaaliqu kuli shay wamaa min daabatin fi اlardi ilaa calى اllahi risquhaa waa caam uriida bihi اlcaam weeyaan ayib wa caaman yuraadu bihi اlcaam wayadkulhu اlkhaas ma kana liahli اlmadinati waman xawlahu min alacraabi mihaalkeedii waay ayib وظاahiرا يuعرف في سyاaqه أنه لا فيستدل على هذا ببعض ما خuطبa به فيه وعاaما ظاahiرا يuراad به الخاaص yo hadda lagu miثaalinaya cاam يuراad به الخاaص yaa ku imaan doona hadda fiiri markan baabkan almuhim haddaad u fiirisid intii musanifka uu soo guud ahaan u soo sheegay yow haddana halhal u miihaalinaya marka miihaal kasta iyo naskii hore inaad ishalaysiisid adagaa lagaa rabaa baabu bayaani maa unzila baabu bayaani maa shay oo la caddeeyo u baab yahay unzila la soo dejiyey oo min alkitaabi ka mid e caama daahiri xaal uu yahay mid caam ah caama aahiri waa iska lafdi laakiin mid caam ah wahwa yajmacu alcaama wاlkhusuusa caam iyo khaasna waa jamcinaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala inaa khalaqnaakum min dakari waunhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum inaa khalaqnaakum buu ilaah yidhi waan idiin abuurnay min dakarin waunhaa yacnii nin lab iyo dhidig baan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelnoon idiin qaybinay shucuuban waqabaa'ila shucuub yani hadda afrikaanka waa shacbi baa la dhihi karaa maalan carabta shacbi weeyaan saas oo kale shucuub waay qabaa'ilna waxaa weeyaan akhasu min eh, min ashucuub oo shucuubtia waxay usii kala baxaysaa qabaa'il qabaa'ilshii haddana afkaadii wax u kala sii baxaya wuxuu ilaahay idinku saas idinkugu qaybiyey litacaarafuu inaad isgarataan ninkan waxa weeyaan magiciisa fulaan iyo fulaanaba la yidhaahdaa qabiilkiisina waa qoladaas in la yidhaahdo ilaahay saas idinkuu qaybiyey yacni ceeb ma aha qofkii qabiilkiisa in loo sheego ninkaanoo magiciisa maalan moxamed cali cismaan la yidhaahdo qabiilkiisina maalan qoladaas uu yahay hadii la yidhaahdo sharcan wa waa wax wanaagsan ee waxaa daran magicii loogu talagalay in lagu isku barto si qofkaan loo iloobin in hala qarya la yidhaahdo macnihii qabiilnimadiinan la isticmaaloo dadweynihii lagu kala geeyay ninkan liannahu min qabiilati fulan wa hada min qabiilati fulan ilaahay subxaanahu watacaala midkaas waa inaga reebay laakiin qofkii inuu qabiilkiisa sheegto ow qabiilkiisii wanaag uu hor kaco ow cudwi oo khayr u noqdo waa wanaagsan tahay sharcan shay ma'muur ah a anigoo fulaan fulaan oo qabiilkaas ka mid ah haddaad tihaahdid litacaarafuu waaba hadafki ilaahay ugu tala laakiin ina dana kale loo adeegsado oo qabiilkii xoola uu qofkaan lahayn liannahu min qabiilatika loo siiyo ama nin muslim ah, ninkaan qabiilow naga dilin loo dilo taas baab kale waa adigaa samaysan laakiin aniga magacaygii sidaa baa la yidhaahdaa qabiilkaasna waa ka dhashay inaad tiraahda waa sida ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, uu ogol yahay uu noogu talagalay weyaan ayib ina akramakum markaas isku soo dardar waxaa la diidayaa qabiil baa qabiil ka fiicani dad baa dad ka sarreysaynu u imaana waxaa la yidhi inna akramakum kan idinku karaamo badan cinda allaahi adqaakum midka idinku cabsi badan weeyaan kulamaa kaana arajulu aw kulamaa kaana ashaksu adqaa minka fahuwa aqraba ila allah fahuwa aqrabu ila allahi minka sidaas wa mahmaa kaana cunsuruhu wa mahmaa kaanat qabiilatuhu yani taas qiimo ma laha man abطa'a bihi nasabuhu lan yuqadima lan man abطa'a bihi camalu lan yuqadima nasabu anigaa qole fulaan ahay iyo shiikh fulaan baa ii dhalay ilaahay agtiisa wax kama ah laakiin waxaa fiican inaad tiraa war anigoo qoladaas fiican ka dhashay oo shiikaas wanaagsan oo i dhalay inaan anigana dadaalo oo usradii wanaagga lagu yaqiinay inaan wanaag u muuqanno wax fiican wa wanaagga waa la ysaga daydaa haddaad qolo fiican ka dhalatay inaad wanaagga xifdisid wax fiican weeyaan haddaad qolo xun ka dhalatayna inay weligeedba xumaanta sayna kugu soconin inaad ka soo noqotid oo dadkaadii xumaay aada wanaag u horkacdid wax fiican weeyaan laakiin inaad tidhaahdid aniga camal layma baana aniga aabbahay baa sidaa ahay dadkaygaa sidaas ahay waxba kuu tari maysa camalkaada ku haysta ayb waqaala tabaaraka wa tacaala kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum ilaahay wuxuu idinku farad yeeli soom sidii dadkii idinka horay idinka horeyba soom loogu farad yeelay lacallakum tattaquuna inaad cabsataan yaa mudan ayaaman baa laydinku farad yeelay macduudaatin la tiri karo faman kaana minkum adinka ninkii idinka mid ahoo mariidan ahaado mid jiran aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukar facalayhi ciddatu min ayaamin ukar aayaddan wayna soo dhaaftay wa qaala tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waxa weeyaan min maqdirati اlimaam الshaafiعي waxaa ka mid hal nas keli ah yaa waxaa laga yaabaa mar mujmal iyo mubayan lagaaga soo saaraya isla naskii waxaa laga yaabaa in haddana caam iyo khaas laga soo saaro isla naski asigiisaa laga yaabaa muطlaq iyo muqayad in laga soo saaro isla naski naasikh wa mansuuq wahaakada marka miithaalka shardi maa inuu iska bedelmo laakiin mar kastaba waxa laga istinbaaطanaya ama laga soo bixinaya yakhtalif camaa sabaq hadda saddexdaas aayad oo musanifka sheegay baynahumaa annaha tajmacu alcaama wاlkhaas say ku dhici kartaa markaan taasaa laga hadlaya qaala musanifku wuxuu wiriyey fabayinun waxaa cad fii kitaabi اllaahi tacaala ana fii haatayni اlaayatayni labadan aayad oon soo sheegay alcumuuma walkhusuusa caam iyo khaas baa iskula sugan marka maa adri من ayna جاء alwahmu musanifka laba aayad sooma uusan sheegin saddex aayad baa lasoo sheegay marka inuu yidhaahdo fabayinun fii kitaabi اllahi tacaala ana haadihi اlaayaat alcumuuma walkhusuus ilaan saddex hadday noqoto jamc bay noqonaysaa aayaadkan aan kuu soo sheegay waa waxaa ku sugan caam iyo haas baa ugu sugan say ugu sugan yihiin marka waa kana fa ama alcumuumu minhumaa caamnimada oo ayaga ka mid ene fa fii qowli اllaahi tacaala bay ahaato inaa khalaqnaakum min dakari waunhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafu taas caam waa buu leeyahay oo say caam ku tahay fakullu nafsin naf kasta khuudibat bi haadaa midkaan lagula hadlay aayadatan fii zamaani rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam iyo wa qablahu zamanka nebiga ka horriis iyo wa bacdahu gadaashiis makhluuqatun waxaa laga abuuray min dakarin wa unhaa wa kulluhaa kullu man tafaraca min adakari wاlunhaa shucuubun wa qabaa'il weeyaan kaas waa caam baqiya calaa cumuumih qof ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray oon hooye iyo aabba laga abuurin ma jiro ilaa aadam iyo nabiy llaahi ciisa iyo wax lamid aho mucjizo gooni ilaahay ugula tala galay naadir laa xukma lahu laakin alaqlabiya alcaama ilaahay subxaanahu watacaala bayna dakarin wa unthaa buu ka abuuray wax ka baxsanaya male caamun baqiya calaa cumuumih taasaa loo jeeda dadkii oo dhanna haddana waxay u kala baxaan shucuuba qabaa'ila marka taasna ma dhumanaysa ninka qabiilkiisa inuu dhumiyo laakiin nin kastaba cid buu ka dhashay cid buu u abtirsanaya nin kastaba waa shacbi oo meel buu ka yimid oo dad buu suuradda iyo luqada iyo taqaafada iyo caadadka la qaybsanaya marka qofkii shahaad hadduu noqdo waa iska goonigeeda laakiin waa nas caama ah, baqiya calaa cumuumihi ayib taas waan garanay waalkhaasu minhaa markaa cibaaraadka fiir minhumaa buu tii hore soo yihi midaana minha ay min tilka alaayaati alatii sabaqa fii qowli اllahi tacaala ina akramakum cinda allahi adqaakum waxaa idinku karaamad badan baa la yidhi ninkii ilaahay idinku cabsi badan aayadda waxaa laga fahmaa aayadda waxaa laga fahmaa nin kastaba ninka kale waa ka fadi badan yahay bisababi taqwaahu marka dad oo dadkao dhan waxay soo gelayaan fii baabi almufaadara inay kala fadli badan yihiin ay soo gelayaan marka sida saas macaan bay ku tahay mase dad aanba tartanka ku jirinaaba jirabo oo aayadda marka horeba ayna ayna keenin markaasuu leeyahay dad aan tartankaas ku jirnaa jira buu leeyahay muxuu leeyahay lianna taqwa taqwadii innamaa takuunu waxay ahaataa calaa man caqalahaa ninkii horta taqwada garanayo baaliq oo caaqil oo takaaliifta ilaahay garanayo ninkaasaa taqwo ay ka suuro gashaa buu leeyahay oo wa kaana min ahlihaa ahli taqwa ahaaday oo min albaaligiina kuwa qaangaarka ah oo min bani aada ka mid ah. duuna almakhluuqiina khalaa'iqda kale oo dhan ka bix oo min addawaabi siwaahum oo daabayaasha ah siwaahum siwaa bani aadam aan ahayn oo dhan horta tartankaas kuma jiraan marka ina akramakum cinda allaahi adqaakum marka laleeyahay xayawaanaadkii caqliga ilaahay uusan siinin oo dhan kuma jiraan buu leeyahy caqligaa keenaya taas min mukhasisaati alcaqli weeyaan ayib waxaa kaloo lamid ah eh, waduuna almaqluubiina calaa cuquulihim iyo dadkii caqligooda laga qaalib noqdo majaaniinta noqday ayagana tartanka kuma jiraan liannahu taqwadii maba ka suurogelaysa walaa tasixu minhum ataqwa liannahu taqwada waxay ku ansaxtaa ficlu طaacatin yuraadu biha taqaruba ila اllahi tacaala qofkii oo lamaba jeedabo ilaahay waxaan ugu cabsa maba fahmaayabo kuwaasna kuma jiraanoo way khaas bay kiinoo waa laga bixi wa duuna almaqluubiina calaa cuquulihim dadkii caqligooda laga qaalib noqdo waalnaay kuma jiraan oo minhum min bani aadama ka mid eh iyo waalatfaali wa alatfaali haddana caruurtiina kuma jiraan aladiina atfaashoo lam yabluguu aan qaangaarin wacuqila ataqwى minhum taqwana lagama garanin walam yucqal minhum ataqwى saasay macnihi ka dhigan tahay marka wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa caanba ha ahaatee waxaa ka bahayo dadkii waalnay caruurtii wixii bahaa-imta ahay waxaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iyo nebigiisa qaar ay noo sheegeen inay soo gelayan waa jirtaa qaarna caqligaadad ka dhammaystirinaysaa oo taqwa markii la yidhaha bahaa'imtii inayna soo gelayn waad fahmaysaa ayib marka musanifku soo sii wata waxuu leeyahay falaa yajuusu waxaan bannaaneen an yuusafa bitaqwa taqwo in lagu sifeeyo io wa khilaafihaa taqwadii khilaafkeedoo faasiqnimo ah ilaa man caqalahaa taqwadii horta ninkii fahmaayo oo taqwo waxay tahay og mooyee nin kale taqiwa lamaba dhihi karabo oo wa kaana min ahlihaa haddana ahli taqwa ahaadoo mu'min noqday ow khaalafahaa ama ahlu taqwa ma noqone khaalafahaa gaal bou noqdo fa kaana min gayri ahliha labadaasaa taqwa la dhihi karaa ninkaan taqwadii waa diiday ninkaana taqwadii waa qaatay waxaa la dhihi karaa nin horta caqli leh marka lama dhihi karayo falaa yajuuzu an yuusafa bitaqwa wakhilaafiha khilaafiha taqwa helitaankeeda iyo waayitadeeda qof laguma sifayn karo ilaa man caqalahaa taqwada ninkii garta mooye oo wa kaana min ahlihaa taqwada ahalkeeda ahaaday aw khaalafaha taqwada diido fa kaana min kayri ahlihaa gaaladi marka dadkaasaa la dhihi karaa taqwa aa laga rabaa laakiin wixii kale oo dhan waa ka baxeen waalkitaabu ilaahay kitaabkiisana yadullu wuxuu tusinayaa calaa maa wasaftu waxaan kuu soo sifay oo markuu leeyahay lacallakum tacqiluuna ina fii daalika la aayaatin liuli lalbaab waxaan axkaamta lasoo sheegoo dhan dadka oo fahmaya ama lagu kalifo waa dadka caqliga leh uu ilaahi subxaana wa qur-aanka meelo badan nagu soo yiri وفي fi sunnati nebiga sunnadiisane dalaalatun baa ku sugan calayha calaa tilka almacaani qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ihi rufica alqalamu qalamkii waa laga kor yeelay can talaatatin saddex annaa'imi can innaa'imi ninkii hurday xataa yastayqida intuu hurdadii ka soo kaca ninkaas qalamkii wax lagu qori maayo dembina loo qori maayo khayrna loo qori maayo marfuucu qalam weeyaan marka ninka naa'imka walidaalika nabiga calayh الsalaatu wasalaam eh, isagoo ka hadlaya wuxuu ihi laysa fi الnawmi tafriid hurdadii ninkii tafriid oo xadgudub ma samaynin laakiin tafriid waxaa sameeyey buu yihi ninkii salaadii ka tagay intii salaaddii kala timaado marka laysa fi الnawmi tafriid marka laleeyahay macnaheedu waxaa weeyaan nin caado ay u ahaan jirto waqti munaasib inuu hurdo dadka guriga joogo oo salaada iyo kiciya ama saacad uu buuxsado qofkii asbaabtii laga rabay markuu ka soo baxo kadib haddii ay dhacdo maalmaha maalin ka mid ah inay hurdadii la tagto oo macduur noqonayo laakiin nin caadaystay inuu habeenkii lix saac iska jeefto salaad baas usoo taagin oo maalin kasta salaadda ay dhaafto hurda ay u dhaafto marka rufica alqanamu can inaa'ima xataa yastayqida kaas xujo ma ah waxaa lagu tilmaamayaa adigoo biri safraysa oo maraykanka u jeedi oo lagu yidhaaha diyaarad baad ku qoran tahay kow iyo tobanka saac ee ogow habeenkaan aada hurday hurda ma kugu dhaafaysaa xajigaas asiga ah jawaabti waa maya taas dadaalka aada ku bixinaya waxaa la rabaa boqolaal lagu daray inaad ku bixisid salaaddii inaad waktigeeda ugu soo kacdid markaa kadib wixii ku dhaafo adoo intaasoo sabab a bixisay wixii ku dhaafaad noqonaysaa nin macduur laakiin nin weligiisba laa yaquumu lilahi fii salaati subx mar kastaba waan hurday kaas waxaa weeyaan man mustahzi weeyaan walidaalika nebiga marka loo sheegay naama daka rajul xataa طalacat الshamsu markii la yihi daka rajulu baala shayطaanu fii udunayhi bu kaas qiimama laha naga dhaaf baalay marka ha u malaynin hurdo kasta inay cudur leedahay haddaad og tahay inaad waktigan dambe aada jiifat oo salaadii aada uga soo kicin karin inaad dadka guriga kula jooga aada ku dardaarantid ama diriskaada u kale war salaadda halayga kicin oo adduunyadaadiiba saaad ugu dadaalaysa cibaadadii aada ku badan u dina saas hala rabo laakiin ma aha hurdo mar allaala markay ku hayso waa iska hurdi kartaa salaadii kuma saarno haddaad baabkaas geshid waxa weeyaan waa baab kale weyn ayib wsabiyi wa can isabiyi sabigana qalamkii waa laga kor yeelay xataa yabluqa intuu ka gaan qaan gaaro macnaheedii ma aha canugii markuu yar yahay ilaa uu ka qaangaaro wax la oo laga raba ma aha ma aha isaga lalama hadlaya weligiisa lala hadlaya qur-aanka inaad bartid inaad tarbiyadii islaamka aada bartid inaad salaadii ku tarbiyeysid alfaadda fiican inaad ku tarbiyeysid adigay mukallaf kugu tahay ee waa sabi ilaa uu ka baaligo markuu baaligo maxaaba laga gaari karaa ka hor baa la rabaa qur-aanka in laxmisiiyo cilmigii muqadimaadka laga baro gabar hadday tahay xijaabkii la baro salaadii la wada baro markii sabca sanawaad ay gaaraan la amro toban markii gaaraan waaba lagu tumaa nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yihi marka ma aha xataa yabluqa wax loo dirsanaa macnaheedii ma aha wاlmajnuuni xataa yufiiqa wa can ilmajnuuni baa qalamka laga kor yeelay xataa yufiiqa intuu kasoo miiraabo ninka hadduuba majnuun yahay wax loo sheeganaa ma laha ilaahay min raxmati tacaala laba cadaab addoonkiisa isugu kulmin maayo inuu caqligoo nicmo min allahi tacaala in laga qaado lagu imtixaano ee haddana takaaliifta loo qabsado ilaahay subxaanahu wa tacaala ajalu min dalika wa acla marka ninkaas haddii adduunyada lagu ciqaabo caqliga laga tegsiiyey wax kaloo takaaliif loo haysta mala marka waxa weeyaan min raxmat illahi lcibaadi ayib musanifku wuxuu uri wahaakada tanziilu fi الsawmi wالsalaat labadii aayadoo soomkii iyo salaadii lagu soo sheegayne tii aan kuu soo fasiray yay la mid tahay buuri middaan soo fasirnay oo ahayd innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa bay la mid tahay oo salaad iyo soom baa ilaahay idinku fardeena markuu leeyahay cala albaaligiina alcaaqiliina loo jeeda dadkii baaligiinta ahay marka buluuqa annaga waxaan u haysanaa shan iyo toban keliya inuu yahay yaktalif qofku waxaa dhici karto waxyaalaha oo buluuqa lagu gaaro waxaa ka mid eh waxaa la yidhaahdaa haddii nin uu yahay khuruuju lmaniy hadduu wiilki intuu xoogaabo ay minadii ama shahwo ay ka soo baxdo baaliq buu noqdo markaa takaaliifta islaamka oo dhan baa fuulayso salaad ha noqoto zaka ha noqoto zaka awal baaba looga rabay jihaad ha noqoto mas-uuliyad oo dhan baa laga rabaa ayb hadduu shan iyo toban gaarona ayadana sidaas oo kale wa qaar waxay leeyihin waxaa ka mid ah idana khuruuj alcaana hadday tinta eh, qofka dakarka korkiisa tintii eed hadday soo baxdo waxay ka mid tahay calaamaatka min calaamaati albuluuq walidaalika nebiga markii dagaalada meel uu ku qabsado ee dadkii gaalada gacanta lagu dhigo caanadooda la fiirin jiray ninkii lagu arka shuun inuu leeyahay nin weyn inuu yahay baa loo qaadanayaa axkaamta dadka waaweyn lagu dabaqay ama maal ha ku furto ama hala dilo yaa lagu dabaqi jira haddii aynu wax ka soo bixinne caruurtaa lagu xisaabi jirin waa la dhaafi jira dumarka ragga waa la mid waxaa dheeraada iyadugu ah, ah nuzuul xayd xayd hadduu ka yimaado sagaal sano ha jirto sideed sano ha jirto toban sano ha jirto mar haddiiba dhiiggaas uu ka yimaado caada shahriye ah ayadana buluuq bay leedahay manidii wixii kale waa kula mid ay kula mid tahay marka keli ma aha shan iyo toban in la yidhaahdo keli ma aha ee waa loo fiirinaya waxyaalo badan uu leeyahay ayib marka wuxuu leeyahay wahaakada tanziilu fi sawmi wasalaad cala albaaligiinay ku waajibtay buu leeyahay salaadaas iyo soomka alcaaqiina duuna man lam yabluq niman qaan gaarin kuma jiro iyo wamana kuma jiro balaqa qaan gaaray oo miman guliba calaa caqlihi caqligiisa laga qaalib noqdoo doqo noqday asna salaada kuwa lagula khitaabaya kuma jiro iyo uu leeyahay iyo wa duuna alxuyadi naagihii xaydka qabay ka soko dumarka xaydka qabo ayagana salaad lagama rabo laakiin soonkii waa laga rabaa naag baa waxay tiri caaisha intuu u timiday maa lanaa nu'maru biqadaa'i الsawmi walaa nu'maru biqadaa'i الsalaa annaga dumar haddaan nahay xayd markaan qabna mana soomi kartaan salaadna ma duka kartaan halayri markaas soonkiina dhaafi hala soo qaldeeyo salaadina aan la qalayna layidhi maxaa lagala jeedaa sidaasay caaisha tiri yaa caaisha lagu yidhi marka caaisha waxay tihi axaruuriyatun anti maqolo xaruuri oo khawaarij a miyaa tahay bay tiri kunnaa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa annaga muslimiinaan nahay salaada soo salaada ha qallayninaa nala yidhi waxaa nala amri jiray soonkana inaan soo qallayno salaadana aan soo qallaynin intaasaana la amri jiray intaasna uma dhaafayno samicnaa wa aacnaa um leenahay ee dhihi mayno tanna mac caqligeen adiga addoon baa tahay ilaahay baa tanna kuu gartay tanna ilaahay baa ku gartay baynamaa haddii la fiiriyo xikmadii ay waadix iska tahay oo haddii salaada la dhihi lahay lasoo qalleeyo bil kastaba toddoba maalmood markay ugu yar tahay oo toddoba maalmood oo min shan haddana ah soddon iyo shan salaadood ha lasoo qalleeyo haddii liidaada fii kulli shahrin dumarkii dhib weyn baa ku dhici lahay baynamaa soomki waa cibaada sanawiya hal mar imaanaya marka todoba maalmood inay soo qallaysaa dhibku ma aha xikmat ullaahi waaba iska waadix jiddan weyaan ayib wa duuna alxuyadi fii ayaami xaydihina xaydkooda markay qabaan ayagana salaad lagama rabo soonna lagama rabo soonkana way soo qalaynayan lakin salaadda soo qalaynayo ayib qaala almusanifu baabu bayaani maa nazala min alkitaabi caama aظaahiru yuraadu bihi kulihi alkhaas tanna waxaa weeyaan miaalkii daba maa maa uriida bihi caaman maa warada bihi caaman yuraadu bihi alkhaas shay caamku soo arooray ee khaas loola jeedo kaasa hadda laga hadlayo ee marka hore laba shay bay kala tahay nas caam ah oo khaas ou galay iyo naftigiisii hore marka horeba caamba lafdigiisa ha iska ahaado laakiin khaasaaba loola jeedayba saasaa loo jeeda ayib baabu bayaani maa shay oo la cadday u baab yahay nazala degay oo min alkitaabi qur'aankii ka mid eh caama daahiri daahirkiisa caam uu yahay yuraadu bihi loola jeeda kullii dhammaantiisa alkhaasu loola jeeda yuraadu alkhaasu waa markii horeba khaasaaba loola jeeday wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل waxaan jeclahay inaan marka hore macno guud kuu sheego aayaddan hadda tafsiirkeeda waa iska waadix aayaddan waxay soo degtay markay dhammaatay kaswadii kaswatu uxud lalahaa ee mu'miniinta markii hore ay guuraysteen qaarkii dadkii rumaadka ahay ee nebiga buurta uu saaray amarkii nebiga markay khilaafeen dhabar jibin lagu sameeyey muslimiintii sidaas lagu jibiyey ayib maalintaas markuu dagaalkaas ay dhaceen oo dagaalkii uu dhammaaday yaa waxay ku tashteen yaa dhex maray muslimiinta iyo kufaaru quraysh inay nebigii ayaga mar kale isku dagaalaan meel bay ku ballameen ayadoo dagaalki sidaas la joogo oo muslimiintii jaraaxo weyn ay gaarto sabciina rajulan laga dilay ay yidhaahdeen qoladii eh, kufaaru quraysh yowma biyowm ilaahay uli watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dhibaatadaas timidna adinka u sababe marka markii maalinkii dagaalkii meeshii ku dhacay yaa waxaa la yidhi haddana waxaa noo ballan maalin fulaan meeshaas asugu nimaado qoomkan oo quraysh waxaa hogaaminaya abu sufyaan ibni xarb intuusan soo islaamin markii labadii ii jeesh kala tageen yaa waxaa weeyaan abu sufyaan baa dad soo diray qole acraab ah afar qofood iyo saddex qofood waxay tahay kutub siyar yaa wuxuu i war nin yahabow guul baan gaarnay nebi moxamed iyo intaad ag martid waxaad tidhaahdaa war dad yahabow eh, abu sufyaan iyo reer quraysh dad badan ay jamacsadeen haddaad tihiin saxaabatu moxamed meeshaas waa ladinki qaalib noqday haddana dadka ladiin soo wada waaba ka daran tahay abu sufyaan marka wuxuu i waxaan rabaa anoo maanta meeshaan guul ku gaaray haddana meeshii ballanka aan ku lahayn muslimiinta inay ka baaqdaan oon aniga haddana guul kaloo imaasha aan ku helo laba guul buu isku rabaa marka dadkii baa yimid nebi moxamed bay u sheegeen waxay yidhaahdeen dadkaasaan soo marnay inta jeesh iyo cadad ay diyaarinayan wax lagu aada ma ah marka maxaa dhacday nebi moxamed markii saas loo yihi qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil ballankiina kasoo sideedaan ugu soo baxayna dagaalkiina waa tegayna abu sufyaan baa meeshii ka baaqday marka aayadda waxay sheegaysaa saddex naas aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum saddexda naas maxay yihiin qaar waa nebi moxamed iyo saxaabtiisa oo la cabsigelinay waa kuwa musanifka u dhihi doona annaasu lmajmuucu lahum dadkii loo diyaar garoobay in lala dagaalo qaarna waxaa weeyaan waa naas almustaciduuna lilqitaal almutajamicuuna lah abu sufyaan iyo jamaacadiisa weeyaan qaybta laba qaybka saddexaad waa dadkii labadaas fariiqayn u dhaxeey oo abu sufyaan ka yimid oo nebi moxamed cabsigilna iyagana naasaa lagu tilmaamay saddexdaas naas marka musanifku wuxuu ku leeyahay lafdu الnaas min alfaadi اlcumuum weeyaan intuu ka galayaa liannahu mufradu mucaraf haddii ilaahay uu yidhaahdo yaa ayuha الnaasu اtaquu rabbakum ina zalzalata الsaacati shayun un cadiim wax ka baxaya male digniin oo ilaahay uun sii waan qiyaamada dadkoo dhan way ku dhacaysaa naas oo dhan wa haddii ilaahay uu yidhi yaa ayuha الnaasu اcbuduu rabbakum dadoo dhanay kulminaysaa marka naas min alfaadi اlcumuum waayo laakiin asagoo min alfaadi اlcumuum ah wa maca dalika warada hunaa wa huwa caamun uriida bihi اlkhaas marka saddexdaas madaxa ku hay waa sahlan tahay laakiin musanifku aad buu isugu dabagedinaa fiiri qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ihi aladiina kuwii qaala lahum lahumti muxamed bay ku dhacaysaa nebi moxamed iyo saxaabadiisa lahum ayaga loo yiro moxamed iyo saxaabadiisa ahayd annaasu dadkii ay u yidhaahdeenoo saddexdii qofoodoo abuu sufyaan soo diray ah waxay u yidhaahdeen ina annaasa dadkii oo abuu sufyaan iyo jamaacadiisa ahaayeen qad jamacuu lakum acdaad badanay idiin kulmiyeen ee fakshawm ka cabsada bar muxamed iyo saxaabadiisow dadkaas xoog badanay idiin kulmiyeene ka leexda ee ka cabsada markaasaa ilaahay wuxuu ku ammaanay fazaadahum iimaanan middaas inay cabsi ku dhalisay iska dhaafe iimaan hor lahay ka qaadeen oo waxaan doonayna waxaa weeyaan iclaau kalimati illaahi waalmowtu fii sabiili اllahi qasadkeenna maba ahaba inaan baaqi noqono guulle aan gaarna ma ah dagaal ninkii u galaya guul aad gaarta weligiis maba guulaystaba laakiin nin doonaya inuu dhinto siad ugu guulaysatad waa adagtay marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allah ilaahay baa nagu filan gargaar iyo guul wanicma alwakiilu asaana tala saarannay saasay yidhaahdeen undur markaan musanifku wuxuu rabaa inuu kuu caddeeyo lafdu nnaas aladii warada fi aayatayni fi laayati fii mawdicayni annahu lafdu caam uriida bihi aslan khaas saasuu ula jeedaa undur hadirtaan qaala shaafici wuxuu ihi faid kaana waxaa ahaaday man shaksi maca rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa waxaa la jooga naasan bay ahaadeen waa saxaabada iyo nebiga waa naas weeyaan kuwaas waa waa naas gayra man jamaca lahum ninka isku diyaar garay aan ahayn oo min annaasi ka mid ah kuwa nebi moxamed inay isu diyaargareeyeen in la dagaalanayaa waa abuu sufyaan wa jamaacatuh ayagana waxay soo gelayaan ina الnaasa qad jamacuu lakum gayra man jamaca lahum min الnaas wa kaana almukhbiruuna lahum kuwa u waramay oo nebi moxamed yihi dadkaas dad badanay idiin kulmiyeyne naasan bay ahaadeen ayagana naasaa lagu magacaabay ayib saddexdaas naas baa meesha ka jiro arasu rasuulu llahi waman kaana macahu min saxaabatihi naas aa lagu tilmaamay abu sufyaan waman kaana macahu miman istacadda limuqaatalati الnabiy sal اllahu alيه wasalam naas aa lagu tilmaamay kuwii dadkaas u sheegaya udhaxayne naas aa lagu magacaabay marka imaamu shaafici hadirtaa naas yuu ku magacaabay bimacnaa alif in lagu qoray ahayd qoraal ahaan imlaa kitaabada weeyaan dadkii hore kitaabadooda alifta oo naasan alifta lagu dhigi lahay marka qaarkood kuma dhigaan waxaa weeyaan Eh, haddii la yidhaahdo sidii lugaadka ay carabtu isku khilaafsan tahay yaa haddana kitaabat اlkalimaat calىa suwar mutacadida khadka kuufiga midka naskiga raqcada kii horo waa kala bedelan yihiin laakiin waxaa weeyaan naasan meeshii laga jeeda naas qolaaba waxay qabaan kulu mansuubin yuuqafu b eh, bالsukuun marka waxau leeyahay faid kaana maca man rasuuli الlaahi naasan baa ahaada غayra man jamaca lahum dadka u diyaar garoobay waxaanan ahaynoo min annaasi abu sufyaan ah wa kaana almukhbiruuna lahum kuwa u khamrayna naasan bay ahaadeen haddane hayra man jumica lahum kuwa loo diyaar garoobay in lala dagaalo aan ahayn wa gayra man macahu nebiga kuwa la jira kuwa aanan ahayn oo miman jumica calayhi ayaga loo diyaar garoobay in lala dagaalamo macahu maca nebi sala allahu alayh wasalam wa kaana aljaamicuuna lahum kuwa nebiga isu kulminaya inay la dagaalaanne naasan bay ahaayeen ayagana kuwaa naasaa lagu magacaabay waa lafdu caama kuwaas naasaa lagu magacaabay waa lafdu caame kuwaan naasaa lagu magacaabay waa lafdi caama marka macnaheedimu waxa waaye dadkoo dhan bani aadamka calaa wajhi lardi joogaa nebi moxamed la dagaalay miya ma dadka nebi moxamed iyo saxaabadiisa keligood ma naas oo dhan noqday kuwa u warramay bayna eh, abi sufyaan wa bayna nebi dhex socdo dadka yara ahay ma dadkii oo dhan baa inta qurayshka soo tegaa nebi moxamed u waramay sida lafdiga caamka uu ku tusinaya saas ma ah buu leeyay undur markaan markaasuu musanifku leeyay fadalaalatu cadaynta bayinat way caddahay mimaa wasaftu waxaan kuu soo sifeey min annahu shaniya inamaa jamaca lahum nebiga waxaa la dagaalamay bacdu nnaasi duuna bacdi marka marka la leeyahay ina annaasa qad jamacuu lakum naaskaas caamka loolama jeeda ina bacda annaasi qad jamacuu lakum wahma abu sufyaan wa jamaacatuh marka waa lafdigoo naas oo caam a ah loola jeeda khaas oo bacda annaasi waa waadix weeyaan walcilmu yuxiitu cilmiga wuxuu koobayaa an lam yajmac lahum اnnaasu dadkii oo dhan inaan loo kulmin an lam yajmac lahum annaasu dadkoo dhan inayna u kulmin kulluhum dhammaantooda an lam yajmac lahum nebi muxamed uma diyaar garoobin dagaalkooda annaasu kulluhum dadoo dhan nebi moxamed lama dagaalaynin in yaroo oo abu sufyaan oo wataa nebi moxamed la dagaalamay walam yukbirhum اnnaasu kulluhum dadkoo dhanna nebigu uma warramine saddex qofood io wax lamid ahaa u warrantay ayib walam yakunuu nebiga iyo saxaabadiisana ma ahaanin hum nnaasa dadkii oo dhanna ma ahaanin kullahum dhammaantood wuxuu ku leeyahay abu sufyaan iyo jamaacadiisa dad oo dhan ayagama mahalayna qaar ay ahaayeen kuwa nebi moxamed u sheegoo dadaa idin diyaar garoobay yidhine dadoo dhan ma aheen in yaray ahaayeen kuwa lala dagaalayay oo la yidhiyey dadkii oo dhan baa idiin diyaar garoobay la yidhine nebi moxamed iyo saxaabadidoo dhan ma aheen in yaray igana ahaayeen marka intoodiiba lafdu naas oo caam ahaa lagu idlaaqay waxaana loola jeedaa qaar qaar baa loola jeeda unbur musanifku waxau leeyahay walaakinahu lamaa kaana markuu ahaaday ismu nnaas lafdiga naaska yaqacu calaa alaaثati nafar saddex qofood inuu ku rumoobayo iyo wa calaa jamiici nnaasi dadkoo dhan waa loola jeedi karaa haddii naas la yidhaahdo dadkao dhan waa loola jeedi karaa saddex qofood iyo wax ka badanna waa loola jeedi karaa wa calaa man bayna jamiicihim wa alaaثatin saddex iyo dhammaan inta udhaxaysana waa loola jeedi karaa oo minhum min annaasi ka mid ah marka walamaa kaana lafdu الnaasi calىa dalika almacaani alatii dukirat kaana صaxiixan markuu ahaaday fii lisaani اlcarabi kaana صaxiixan wuxuu ahaaday fii lisaani اlcarabi an yuqaala in la yidhaahdo aladiina qaala lahum الnaasu wainama aladiina qaala lahum dalika arbacatu nafar weeyaan kuwa nebigu u sheegay oo abu sufyaana idin diyaar garoobay yidhi afar qofood waay ina annaasa qad jamacuu lakum dadkii waa idin diyaar garoobeen oo jumuuc badan ay idin jamciyeen marka la leeyahay yacnuuna waxay ula jeedaan almunsarifiina can uxudin kuwa uxud ka gadoomoo gaaladii ahay kuwaasna waa dad yar maandadoo dhan mawado ah wainamaa hum ayagii jamaacatun weeyaan gayru kahiirin aanan badnaynoo min annaasi ka mid ah aljaamicuuna minhum kuwa dadka u diyaargaroobay abuu sufyaan jamaacatuhu waaye aljaamicuuna minhum kuwa dadka jamcisanay limuqaatalati nebi u diyaargaroobay dadka u jamcisanay gayru lmajmuuci lahum kuwa loo diyaargaroobayo loo dadka loo jamcisanayo nebigas iyo saxaabadiisa kuwan ahayn waay waalmukhbiruuna kuwa uu waramayo lilmajmuuci lahum kuwa loo diyaar garoobay dadka wax uu sheegayane gayru طaa'ifatayni kuwa diyaar garoobaya iyo kuwa loo diyaar garoobayo kuwan ahayn waayo wاlأkharu min الnaasi dadka badnidiisana fii buldaanihim dad kaloo aan kuwaasba ka mid ahayn ee baadiyahoodii iyo beledkii joogaa buuxo oon kuwaasna ahayn oo kayru ljaamiciina kuwa dadka jamcisanaya aanan ahayn oo abu sufyaan iyo wixii la socday ah iyo walalmajmuuci lahum kuwa loo jamcisanayo nebi moxamed iyo saxaabadiisa ah iyo walalmukhbiriina kuwa u warramay aanan ahaynaa jiro saddexdaas qayb dadan ahayn oo dhulkoodii ku nool baa jiro marka haddaan idhaahdo lafdu nnaas waa caam oo markii naas la yidhaahdadoo dhammaa soo wadagala haddaan dhihi lahayn ina annaasa qad jamacuu lakum waxay macnihii noqon lahayd reer banuu sufyaan abuu sufyaan iyo ummaddii oo dhan baa diyaar u garowday ayaa u diyaar garowday saasay noqon lahayd marka waa lafdi caam ah uriida bihi alkhaas macnihii markaa u fiirisid sidaan kuu soo sheegay waa macne iska sahlan laakiin musanifka cibaaraadka inbuu soo celiyey haddii jaamic lagu yidhaahdo reer abuu sufyaan wa jamaacatu min kufaar quraysh loo jeeda almajmuuc lahum nebi moxamed iyo asxaabtiisa almukhbiruuna waa dadkii u dhexeeyey saddexdaas qaybadaaba fahamtay ku kale waad fahmaysa wa qaala tacaala yaa ayuha الnaasu duriba mahala fastamicuu lah yaa ayuha الnaasu dad yahabow duriba mahalun mahmaah baa ladin yeelay ee fastamicuu lahu si fiican u dhagaystaa layidhi ina aladiina tadcuuna kuwaad caabudaysiin min duuni illaahi ilaahay sokadiisa oo oo asnaamta ah lan yakhluquu ma abuurayaan oo ma kari karaan inay abuuraan dubaaban tixsi walow ijtamacuu lah haba u kulmeene haddii kuwaad ilaahnimo u sheegaysanaysaan tixsina ma abuuri karaan baa leyihi wain yaslubhum dubaabu hadduu tixsigii wax kala baxsadane shay uu kala baxsadane laa yastanqiduuhu minhu kama soo dhacsa karaan dacufa alqaalibu waalmadluubu midka wax dalbayo ilaah ilaahaan ahayn caabudayo iyo midka la caabudayo sanamka aba laba daciif ah waabuu ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahy waa mathal aada u waadix ah waxaa loo jeedaa adiga ilaahaada ku kalsoonow markaad tidhaahdid ilaahay qofan aheenaan wax weydiisanaa fii kashfi duri wajalbi lmanfaca haddaad tidhaha macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxaan qofkaas u weydiisanaa ilaahay iyo ma kari kara tan inuu isiiyo saasay macnihii ka dhigan tahay laakiin haddaad ogaatid ilaahay wax kasta qaadirun bikulli shay inaad qof kale waxaad weydiisid maxaa kugu kalifaya markaan haddaad aaminsan tahay ilaahay awooddiisa wax kasta waa ku siin karaa wax kastana waa ku diidi karaa waxau kuu diidana wax ku siin kara ma leh waxuu ku siiyan wax ku oo kuu diidi kara mar haddaad aaminsan tahay inaad qof kale caabudid ama qof kula mid ah inaad weydiisatid wax kale maxaa kugu kalifay waxaa weeyaan su-aal isweydin u baahan ayb hadda fiiri yaa ayuha annaasu musanifka shalay alqarya buu soo daba socday maantana annaas weeyaan labadiiba waa labada lafdi oo min alfaadi alcumuum ka mid ah intaan gogol dhac bay u tahay wuxuu sheegi doonaa amhilo badan iyo nusuus sariixa ah oo bayna alaayaat waalqur'aan wa bayna alxadiid wasunna kulli waa keeni doonaa laakiin hadda waxaa wayaan gogol dhac waxa la yidhaahdo caamka in isku fahamsiiyo keli ah yay u tahay laakiin waa imaa doontaa nusuustii kale qaala wuxuu idhi famakhraju lafdi lafdiga siduu u socdo caamun weeyaan yaa ayuha annaasu cala annaasi kullihim yaa ayuha annaasu markii la yidhaahdo kulligeen dhagahan wada taagayna waa soo wada gelayna wabayinun waxaa cad cinda ahli اlcilmi bilisaani اlcarab dadka lisaan اlcarabku cilmi leh oo minhum min min ahlihaa annahu lafdigan inamaa uriida biha anahu shaniya iska dheh inamaa yuraadu bihada lafdi lafdigan asiga waxaa loola jeedaa alcaami اlmakraji makrajkiisa ou caam yahay bacdu الnaasi dad qaarkiisaa loola jeedaa duuna bacdin liannahu shaniya laa yukhaaabu bihada aayaddan lagulama hadlayo ilaa man shaksi maahine yadcuu caabudaya min duuni اllaahi ilaah markii ilaahay uu yidhi yaa ayuha الnaasu markuu yidhi kulligeen waa soo wada galnay duriba lakum mahalu fastamicuu waa soo wada galnay markii la yidhi ina aladiina tadcuuna min duuni اllaahi lan yakhluquu markii la waxaan ogaanay dad gaar in loo jeedo oo dadkaan dhan ilaahay duunkiisa inay wada caabudaynay ku jiraan dad fiican oo ilaah caabuday markii ilaahay uu ina yidhi ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi markuu yidhi aan waxaan garanay dad mushrikiin ah in loola jeedo ee mu'miniinta ayna ku jirin marka waa lafdi nask oo caam ah laakiin siyaaqu اlaaya bayana annahu uriida bihi اlkhaas ayb markaasuu yidhi liannahu laa yukhaatabu bihada ilaa man yadcuu min duuni illahi ilaahan tacaalaa ilaahay wuxuu ka dheer yahay camaa yaquuluuna waxay yidhaahdaan culuwan kabiiran ilaahay inuu ilaah kale oo asiga mulkiga la wadaagsada u lahaado waa ka nasahan yahay waana ka fog yahay maxaa yeelay waxa uu leeyahay lianna fiihim waxaa ku sugan min almu'miniina mu'miniintiaa ku sugan waxaa fiicneed in la yidhaahdo iyo wاlmaqluubiina calىa cuquulihim musanifka hadda waawdaas wuxuu leeyahay fii bacdi nusk waa ka maqan tahay asalkiiay saas ugu qorneen laakiin in lagu daro waxay muhim u tahay liأnna fiihim naaskii waxaa ku dhex sugan min almu'miniina dad mu'miniin oon ilaahay